bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وsaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol soddon iyo saddexaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh waalih wasalam waxaynu ku soo jiray jihaadkii iyo fadaa'ishiisii uu sheekhu soo waday raxmat ullaahi tacaala calayh waxaynu ku jooraan filayaa xadiidka anas soo ma wacan anasin radi allahu tacaala canhu ana fatan min aslama anas wuxuu nabiga ka wariyay calayh salaatu wasalaam ama uu qisada warinayaa ana fatan nin dhallinyaro ah oo min aslama qoyska ree aslam ka dhashay qoys ansaareed qoys aslamiyiintu <clears throat> aslam ibnu aqsa ibnu xaaria magaciisa lagu sheegay wiilka dhallinyarada ah inuu aslam ibnu aqsa ibnu xaaria la jiray baa la sheegaa qaala wuxuu idhi wadaadkaasi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii uriidu alghaswa duulaan baan doonaya inaan duulo oon ciidamada muslimiinta gaalada ku baxay aan raacaan rabaa walaysa maciya mana haysto maa atajahazu bihi waxaan sahay ka dhigto waxaan ku diyaargaroobo jihaas ma haysto bimacnaa sahaydii safarka si socod iyo soo socodba ma heli karo iyo gaadiidkiiba qaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam i'ti fulaanan hebel u tag alansaariy waa nasna ansaareed fainahu qad kaana qad tajahaza famarid nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkii hebel la yidhahda ansaareed u tag maxaa yeelay fainahu qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid diyaargaroobay sahaydiisii gaadiidkiisii hubkiisii diyaarsaday uu ku duuli lahaa famarida waa bukooday waa xanuunsaday riwaaya xadiidku uu leeyahay faqul lahu ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yuqri'uka asalaam waxaad ku tidhaahdaa nabigu waa ku soo salaamayey kadibna waxaad ku tidhaahdaa wixii aad diyaarsatayn aniga igu wareejiba nabigu ku yidhi faataahu wadaadka ree aslam baa u tegay ansaarigii faqaala wuxuu yidhi ninkii ree aslam alfata ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaah yuqri'uka asalaam nabigu waa ku soo salaamahayey wayaquulu wuxuuna ku leeyahay acطinii aniga isii igu wareeji alladii agabkiiyo alaabtii tajahasta bihi aad diyaargaraysatayoo inaad ku duusha ad ugu talagashay qaala wuxuu wadaadka xanuunsanaaye ansaarigaha ah, yaa fulaan xaaskiisii buu la hadlayaa yaa fulaana hebloy acطihi sii wadaadkan alladii alaabtiiyo sahaydii iyo gaadiidkii tajahastu bihi aan diyaarsadayn ku talagalay inaan ku duulo walaa taxbisii canhu haka xanibin haka qarinin shay aan waxba ha ka reebin dhammaantii ku wareeji fawallaahi allaan ku dhaartay laa taxbisii minhu shay-an waxba kama qarisid ama kama xanibtid wixii anugu aan diyaarsaday maadaama uu ninkaada uusan ku duulaynin ninka kale ha wada siinin wuxuunsii haddaad istidhaahdo fa yubaaraka laki fiihi oo lagu barakeeyo laguma barakanayo buur haddaad wax ka xanibtood ka reebto lagu kadib wadaadkii baa soo noqday oo nabi allow ninkii waan u tagay salaantaadii waan gaadhsiiyey wuxuu diyaarsaday sahaydiisii oo dhanna waa igu soo wareejiyo waata wata wataa markaasuu nabigu yuhi calayh salaatu wasalaam addaallu cala alkhayri ka faacilih anna hadda waa kaa faa'iiday buu nabigu anna waa kaa faa'iido khayr baan ku tusay ajir baanna meeshaa ka helay wiilkan eh, ree aslam yaa diray suubanaha diray wuxuu u diray saxaabi garoobay oo xanuunsaday marka ninka hantida bixiyeyna ajirkiisi buu leeyahay suubanaha u tilmaamo tusoo u farfiiqayna ajirkiisi buu leeyahay markaasuu nabig wuxuu yihi addaalu cala alkhayri ama calimta ana addaalla cala alkhayri ka faacili sidaas weeye وعn an سacيid الkudri رضي الlه تaعالى عanه أna rasuul الlahi صلى اه عليه وsلم bacثa إlى ilaa bani laxyaan iyo lixyaanba waa la yidhaahdaa imaan dhib badanoo aad u khayr daran bay ahaaye waagii dambe habaa islaamay laakiin waagan muslimiintu waa dhibaateeyeen najdi xaggaasay degi jireen meeshu cusfaan la yidhahday u dhowaaye ana rasuul اllahi sal ly slam wuxuu diray ilaa bani laxyaan aw bani lixyaan oo min hudayl waa qoys ree hudayl ah qoyska cabdullah raas ka dhimida faqaala subanu wuxuu yidhi waa nimankii dilay saxaabadii tobanka ahayd ee nabigu diray sahanka iyo ilaaladaee tobanka ahee caasim ibnu haabit alansaari amiirka u ahaa markii dambena laga qaban jiray khoo ibnu cadiy iyo saxaabigii zayd ibnu dana iyo cabdullahi ibnu taariq raggii tobanka ahaa yowm rajiic ama sariyat rajiic loo yaqaana dhibka tobankii saxaabiga saasaa lagu dilay toddobana meeshii bay ku dhinteen nina markii xarki intii la furtay uu khayaanada arkay bay yuu dagaalamoo la dilay nina dhaxdu ku sii dhintay labana waa kay intay geeyeen ay ka iibsadeen ree mako marka ree makana ay qisaasteen waxay qisaas ku sheegeen khuway bn cadiy baa ka mid a ad garanaysaan marka qoyskan marka nabigu inuu ka aargoosto oo muslimiinta oga heliyuu rabay marka ciidan buu diray fa qaala suban wuxuu li yanbacid min kulli rajulayni labadii ninba axadumaa midkood ha ka baxo waاlajru ajirka meesha laga helana baynahuma waa u dhexeeya labadii nine muslimiina marka hal nin ha baxo sayadaha layskugu daro gaadidka ha layskugu daro nina reerka iyo caruurta ha sii ilaaliyo rawaahu muslim ajirka waad wada leedihiin wey sida saxaabiga xanuunsaday iyo ninkii ree aslam ay ajirka u wadaageen nabiguna ajir ooga helay calayhi الsalaaة wasalaam wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim uu le waxaa ku timid liyahruj ha baxo min kulli rajulayni labadii ninba rajul nin ha ka baxo uma qaala lilqaacidi nabigu markaas wuxuu qaacidka ku yidhi ninkii hadhahayay een duulaynin ee reerka iyo carruurta sii ilaalinlayay ayukum kiinii khalafa alkhaarija ninka duulay ku sii sima fii ahli ahalkiisa iyo wamaali hantidiisa bikhayrin wanaag iyo si fiican u sii dhaqa kaana lahu waxaa u ahaanaya milu nisfi ajri اlkhaariji kii baxay ajirkiisa ajirka nuskii buu leeyahay oo xadiidkii horaa kuu caddaynhayo waa kii nabigu kii baxay iyo kii joogayba ajirka meesha laga helo waa wada leeyihiin wاlajru baynahuma horaana axaadiis horaad soo marteen ninkii ruux duulaya qabaaliye ee bargantaale ee sahaya dira inuu ajir dhammaystiran leeyahay ninkii duulayna ajir leeyahay midkoodnaka kale ajirkiisa waba usan ka nusaaminayn inaga soo maray xadiika marka daahirkiisu qolya waxay u arkeen inuu ka hor ma waxba daahir kama hor imanaye xadii la mid yaho la macno yahay ajirka meeshaa ka yimaada ee majmuuca wey kii hadhay ee reerkii si fiican usii dhaqaalaynayay kii duulay isku darkooda ajirka waa kala goosanayaan ka haddii boqol darajo la siiyo kana boqol buu helayaa ka haddii kun darajo ilaahay u qora kana kun daraja loo qorayaa wey ninkana waa duulo camal khayru la yimid ninkanna wuxuu ku duulay reerkii iyo caruurtii iyo haweenkii biilkoodii hagaajintoodii iyo baylahdoodii waxaas wuu atatebinaya marka waa asaguna waa nin duulay faqad haza ajirkii meesha ka soo baxay waa isla ekaysanayaan wey ajirkii marka loo firiy hadduu shan boqol ahaa ama uu kun ahaa oo kana shan boqol la siiyo kana shan boqol la siiyo waxaad moodaa mid walba ka kale nuskii inuu qaatay ka kaleba nuskii inuu qaatay macnahaasaa loo jeeda ee ma aha ajirkeeba wax laga goynayaa macnaheedu ma aha وcan الbarاء بن cاaزب رضي الله تaعالى عنه qaala wuxuu ihi saxaabiga ata النabiya nabiga waxaa u yimid rajulu nin baa u yimid muqanacun lagu qariyo lagu daboolay muqanacun ay muqaa qinaacuna asalkiisu wixii aad hogoogataa la yidhaahdaa miqfarka iyo madaxa la gashado ee wejiga iyo madaxa lagu qarsadaa qinaacu asalkiisu yahay waagi dambana nin walbo si fiican u labisanoo u hubaysan oo sanadii malatiri si fiican u wata muqanaca la iska yidhaahda ata nabiya nabiga waxaa u yimid ku hagoogan ama lagu qarshay bilxadiidi hub hub wey xadiid yani waxaa loo jeedaa koofeedbireedi halmadkii xambuurbireed seeftiisii warankiisii wixii oo dhan gaashaankii waa ninay biroqarise wey ninkan reer ansaareed buu ahaa rajulka isaga ah riwaayadii muslim weliba qoys la yidhaahdo min bani nabiid ayuu ka dhashay ninkaasi riwaayadku waxay caddeeyeen waagi hore in badan bay saxaabadu iyo qaraabadiisu islaamka ku qalqaaliyeen oogu yeedheen way keri waayeen way dhaqaajin waayeen farahay ka qaadeen iska daayeen faqaala wuxuu ihi maalinka ya yaa rasuul allah maalinka uxud buu yimid asagoo safar ku maqnaa buu soo galay beertiisu ku maqnaa markaas wuxuu yimid uxudoo magaaladu cidla ah ay haweenay carruur basa dhooban yihiin markaasuu ilma adeertayaw waxaa layidhi quraysh iyo carabba is soo gaashaan burso soo duushayo uxud bay aadeenoo dagaal baa meeshaa laga filahayaa wuxuu waa gunnimo inaan guri ku hadho ayadoo tolkay duulay faraskiisii iyo hubkiisii wixoo dhan buu si fiican buu u labaystay nin geesia ah inuu ahaa filjaahiliya aad u dagaalamoo la yaqaan socodku socdoba ilahi wuxuu ku aadiyey ciidanka nabigu uu la joogay buu ku aaday nabigu marka la hadlay faqaala yaa rasuul allah qalbigiisa ilaahay islaamnimuu geliyey faqaala wuxuu yaa rasuul rasuulka ilaahayow uqaatilu ma dagaalamaa aw uslim mise islaamaa dagaalkan wax ka galaa oo hadhowba baa ii qaban mise waan tawxiidsadaayo kadib baan dagaalamaa waa suaal iican waa suaal fiican qaala wuxuu yihi suubanuhu aslim islaam aslim hogaansa horta bal tawxiidka la imo jihaadku waa cibaadee hakaa asaxee horta islaam uma qaatil dagaalanoo diinkaada difaaco fa aslama ninkii baa islaamay ansaareed uma qaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay asagoo weliba ay naf xilla ku jirto ayaa markii la urunaya shuhaadadii iyo dhaawicii la gurayay bay ansaari soo dul istaageen markaasay dheheen war ninkaso hebel ma ahaa oo madiine iyo dhulkii baanu kaga sootan asagoo gaalay goormo meeshan yimid asagoo naftir ku jirto markaasay la hadleen waxay dhaheen ma hiille annagaad noo soo hiillisaad u timid u dagaalantay ood u dhimatay mise islaam jacayl iyo iimaan baa ilaahay qalbigaada ku tuuray wuxuu idhi bal ragbatan fi lislaam jacaylaan diinta jeclaada baan u imide waxba idinka idiima soo helinin waana islaamay iska leexda buuri kadib markuu intaa yidhi wuu naf baxay faqaala rasuulka ilahi u sheegeen wuxuu mar walba ninku ii yimide miyaa idinka warqay minaba alla ilaahay daayasiiyo magiciisa camr ibnu haabit baa la yidhahdaa saxaabigan camr bnu haabit baa la yidhaahdaa usayrimna waa lagu naanaysaa usayrim min bani cabdilashal qoyska ansaareed buu ka dhashay magaciisu laakiin waa camr bnu haabit usayrim iyo camr waa hal nin faqaala rasuul rasulka wuxuu yihi camila qaliilan wax yar buu la yimid oo cibaada camila camalan qaliilan camal wa ujira kaiiran in badan iyo ajri weynna waa la siiyey mutafaq calayh wa hada lafdu اlbukhaari lafdigaani waa lafdigii bukhaari wey qisuu leeyaha marka wuxuu kusii dara markuu nabiga la hadlay nabi allow miyaan islaamaa mise waan dagaalamaa markaasuu nabigu yidhi islaanoo dagaalan wuxuu nabi dagaalkan asaga haddaan ku dhinto anoon salaad tukanin hal salaad masaasaan jannada ku galahayaa ilan salaadda meesha muslimiinta ka joogto wuu ogaa meeshan dagaal baa ka socda anaguna waa diyaargaraysnahay marka haddaan intaan towxiidsadoon ashahaato haddana meeshan aan ku shiida anoon ilaahay hal ragcad oo la imanin xaalkayga ka waran nabigu jannaad gelaysaa buuhi calayhi salaatu wasalaam faqaatala faqutil sidaasay ahayd abu hurayre marka xadiidkan uu arko wuxuu jiray waa adoon aan weligii ilaahay u sujuudin jannadana ku dhuflaynhay addoonan weligii ilaahay u sujuudin e xaggana jannada ku dabaalanhaya wey muttafaqun caley ilaahay baa fadaaisha bixiya haddi xilliga salaadaba lama gaadhin haddi soo ma salaadda bay leedahay faraaishu shanta ah. wa hada lafdu lbukhaari kana waa lafdu lbukhaari xadiidkan iyo axaadiista la midka ah culummadu waxay ka qaateen salaadu shardi bay u tahay islaamkaadu inuu sii jiro laakiin shardi ma aha soo gelidda diinka islaamka labada waa in la kala fahmo salaadda islaamka waxaa lagu soo galaa shahaadataanka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ilaahay inaad shahaada tawxiid u qirto nabi maxamed mutaabiciya xaqnimo u qirto ayaa islaamka lagu soo galaa markaad islaamka soo gasho kadib bay salaadu kaa asaxaysa salaaddu waxay shardi u tahay islaamka aad bilowday eed soo gashay eed ku soo gashay shahaadataanka sii jiridiisii inuu sii jiroo sii socdo waxaa shardi u ah e inaad salaada tukato waxaa kaloo shardi u ah inaad naaqid iyo wax islaamka buriya oo weysada kaa jabiya aad ka badbaado warka miyaad fahanteed laakiin salaadu shardi oo ma aha soo gelidda moorada islaamka idan waa sharun salaadu waa sharطun liistimraariyati alislaam sharطun fi dawaami اlislaam laakiin shardi ma aha fi ibtidaaءi اlislaam warka miyaad fahanteen fain taabuu aqaamuu الsalaa waatow الzaka macneed maxaa laga wadaa hadday shirki ka toobadkeenoo islaamka ay soo galaan saxa islaamahum saxa islaamuhum wuu asaxay wa aqaamu salaa waa dawaamkii haye ma soo gashay diinka islaamka shirkii ma ka toobad keentay dukaankuu leenahay zakadana soo wad inuu yidhi anna waxaa le waan ka noqonnay dhiiggaada murtad salaadda iyo zakadu arkaantan dambe shahaataynka ka dambeeya waa sharطun fii dawaami اlislaami wastimraariyati wa baqaa'ihi laakiin ma aha sharطun fi اdukuul soo gelidda islaamku shardi ooma aha shayaatinka lagu soo galaa intaan waxaan ka ahayn ninka yidhahdana bidcu la yimid waa khaariji diin laawo ah ama waa zindiiq mulxid ah islaamku labadaa labadaa tiir baa lagu soo galaa kadibna waxaa lagaa dalbanayaa waajibaadka la timaado warka miyaad fahanteen u fahma hadday shari tahay salaadu lisixat اlislaam saxaabigan janna ma galen jahaadna kama asixeen saamuu fahamte nimaan salaad la imanin oon tukanin ama wakhtigeedii ha la gaadha ama yaan la gaadhin shayga shardigaa cadamu shari waa cadamu lilmashruuط salaad weysela'aan ma asaxdo salaad iimaan la'aan ma asaxdo salaad makaa asixi iyadoon iimaan la helin iyo tawxiid abadan hadday salaadu shardi noqon lahayd bilowga islaamka iyo aasaaskiisa shardi u noqon lahayd saxaabigan islaamnimo kama asaxdeen maxay shardigii islaamku ku asixilaabaa maqan laakiin dawaamkay shardi u ahayd dawaamkiina xilliga aan tukan lahaa alla odhan lahaa wadaadw tuko haddii kale wixii aad soo bilowda ka kacway iyo gubataa lama gaadhin bu saxaabigan marka farqun shardu dawaami iyo shard اlibtida waa kala duwan yahay hawsha aad yaan isku khaldin dadbaa isku khalda axaadiista israacisa shahaataynkiiyo salaada lagu khaldamaa iyo aayadaha qur-aanka qaybo ka mid ah. lagu khaldamaa dawaamkii iyo can anasin radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sal اllahu alay wasalam qaala nabig wuxuu uhi maa axadun aadama ma jiro yadkhulu ljannata jannada gelaya oo yuxibu jeclaanaya an yarjica inuu usoo laabto usoo noqdo ila dunya adduunyada walahu maa cala ardi min shayin ila shahiid yatamana an yarjaca ila dunya fayuqtala cashra maraatin lima yara min alkaraam waa hawl iska cadu weeye axad walba meeshuu ka soo baxay inuu u noqdu jecel yahay marka hore ilaa uu helahayo wax ka fiican haddaad ka safarto ood ka qaxdo ama aad ka tagto idanu kaa waddo aad deganaan jirto oo joogi jirtay bilaha u horeeya qalbigaadunbay ku duubnaanoo yaa kugu celiya mar hibla meerhibla mar yaa kugu celiya dadkaadi asxaabtaadii ahalkii waad u hiloobi laba biyood baa kugu dhici waad boodi adoo dhanba ilaa waaga dambe aad ayado qoryo cad u tuurto wax ka fiican aad hesho walidaalika culimmadu waxay dhahan ilmuhu markuu ka soo baxo minka hooyadii oo bannaan ka yimaado wuu ooyaa muxuu ooyayaa minkii iyo buu rabaa iyo mugdiga iyo howluhu dhex jiray buu oohayaa ifka adduunka markuu yimaado laydhiyo iftiinka indhaha waa indhaha isku haysta aragta sakaraadka markuu waagadin nicmadaan helo minka lagugu celiy ma yeelhayaa ma yeelayo cidhiidhiga markaad gashee qabri lagu geeyeed aakharo tagto ee daaqada ama lagu fura naareed ama kuwa jannaha laguu furee axad walbo bini aadana wuxuu jeclaysanaya sicadii iyo waasci iyo ifkii adduunkae waasaca in lagu celiyo waxaan ka ahayn shahiidka shahiidka wuxuu leeyahay adduunyo ah, asagu wuxuu leeya waxaanu rabaa keliya inaan soo shiido dan kale kama rabo walaakin waa maxay aan noolaane bal noo yarkaadi iyo warkoodu shiidka laga wuxuu leeyahay haddaanan soo shiidaynin adduunya ma doonayo maa ma jiro yadkhulu jannata jannada gala yuxibu jecel an yarjaca ila dunya adduunyan uu laabto walahu asagoo u ahaaday maa cala ardi min shay adduunka waxa yaallo wanaaga ama adduunya ama carabdhaqa u ka karo ila shaydu mooye hahiidka mooye ninkii ilaahay shahiid waa faciilo bimacnaa mafcuulna waa la yidhaahdaa waa faciilo bimacnaa faacilna waa la yidhaahdaa shahiid haddaad bimacnaa faacil ka dhigto waa bimacnaa shaahid kii ka makhraati kacay ee caddaystay ilaahay iyo rasuulkii inuu jecel yahay dhiiggiisii naftiisa u horayba mooye isagaa marag ah muxuu ka marhaati kacaya diintu inay xaq tahay nabi maxamed xaq yahay alla uu jecel yahay buu ka marag isagoo ga marag kacay naftiisabuu u huray naftiisi buu baxshay maxaa dhiman ila hahiid haddaad tiraa aciilo bmanaa mafcuula weeyena maxay kii loo makhraati kacay waa malaa'igta iyo rususha iyo ahlu khayr oo dhan u makhraati kacayo labadaa macnaba waa la sheegaa yatamanaa wuxuu tamaninayaa oo doonayaa dalbanayaa jeclaanaya an yarjicaan u laabta ila dunya adduunyada oo fa la soo dilay cashara maraatin toban jeer lima yaraa min alkaraama muxuusaa u yeelaya waa xurmada iyo qadarinta uu la kulmay iyo sharafta lima yara wuxuu arkay dartiyo meel karama ninkii laakiin markuu aakhira ku eeday oo lagu cadaabiyey celiyo odhanaya isagu ninkii laakiin intuu dhintay aakhira markuu tegay xoogowsan dareeraaba ka helay dadka muslimiinta laga hadlayaa adduunya ma in loo celiyo waxaan ka ahayn shahiidka gaaladu in la celiyo maxay codsanayaan balaayay la kulmeen abay soo yiriya naar ilahna waa ka diidan lasoo celi maayo laakiin muslimiinta dhintaa laga hadlaya an yarjic walahu maa cala alardi min shay wuxuu nacfiga ka helay qabrigii iyo dhimashadii geerida ka helay ninkaa ma ogolo inuu noqdo shahiidku laakiin asagoo ku intaasoo khayr iyo wanaag la kulmi adana u codsanayaa in adduunya loo celiyo suu u badsado ee u rakaadsado ee u laba naqlaysto khayrka iyo ajirka wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku yimid lima yaraa wuxuu arkay darteed buu u codsanaya in dib loo celiyo oo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda muttafaqun calayh وعن عبد الله بن عم بن cاaص رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال suban وu يغفر waa loo dhaafaya للشhهيidi macnihii hore uan kuu sheegay bmacnaa faacil aw mafcuul baa kugu jira yukfaru lishahidi ninka shahiidka loo dhaafayaa kula shayin dembi kasta uu galay kabiira iyo hayrkeedba sakhaa'irti iyo kabaarti baa loo dhaafayaa ila dayn xaqu naas mooyin xuquuqu naas dayntan xaqu naas baa loo jeeda aadamu waxay kugu leeyihiin lagu dhaafi maayo xajka iyo jihaadkaba lagu dhaafi maayo shahaadadaba lagu dhaafi maayo waa inaad xaqi aadamaha iska iska bixiso rawaahu muslim wfii riwaayatin lahu riwaayo muslim uu le waxaa ku timid alqatlu fii sabiil اllaah jidka ilaah lagugu dilood ku dhimato yukafiru wuxuu tirtiraa oo baaba'shaa kula shayin wax walba ila dayna oo daynta ila dayn ay xaq annaas xuquuq annaas intaad nooshihiin jaanis badan baa idiin furnay aadamaha xaqooda xirdigooda sharaftooda xoolahooda waxaad unsateen maanta iska bixiya toban shiin baa allaha ka yeelo laakiin xilli waxaad gaadhaysaa xasanaadkiina la qaadan doono maalinkaad ugu baahi badan tihiin oo waalid iyo walaal kugu soo celin qaaraan ma jiro qaaraan iyo mid islaamnimo midnaba ma jiro aakharo faidaa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nin walba ilaahu intaydi iiddaa allahuma nafsi wey bal nabigu wuxuu sheegay in wiilku uu tamaninayo aabbaha maanta waxbaad ku yeelita ilaahayow maalin buu dhegta si xun ii gooyey aabbaha dayn maad ku yeelatid islaanta waxay dhihi wadaadkaa dadka maanta xoogow dembi khalad yar ma kugu soo baxo walaasha walaalka ma jiraan waxaad raadinaysaa wax yar oo khalad ruux kaa gala inaad maanta toban xasan ama shan xasan lagaa siiyo waxay taallaa intaad nooshin ifka xuquuqu iska bixiya dulankan iska joojiya nairobi aafo ah, dulan baa ka jirta waa aragtee ruux dhinta waxaa ugu qiimo badnaa shahiid xaqa shahiid loo dhaafi waay ma adiga lagu dhaafahaya qolyahan soomaliya hadda nairobi jooga kenya duruubta u waaweyn ay galaan waxaa kamida ah, dad muslimiinoo meelaha yurubay galbeed joogay carabaha dalka ka maqan baa ladhihi soo dira sheerar iyo lacago dhul baan idoo hayaa guri baan inoo balood baan hayaa baloodyo iyo balaadyo waxay noqotaba hal shilino isaguu leeyahay guriga ku bixin maayo hantida iyo lacagta guriga lagu soo qabtay ee boqolkiiba tobanka lagu sii shubay ee fayska labaad loogu gudbay wejiga saddexaad waxaasoo dhan dad muslimiinuu sheerar ka soo qaaday iyo sihaanbuu ka qaadaya guriga isagaa isku qoraya dadka hantidooda uu ku soo gaday ee guriga uu ku qabtay oo ku dhisana martibay ka noqonayaan in yaroo mushaara bishoo loo turtuuray intaas meesha ka qaado marka dambna dembiyo intuu sameeyo kulli fiijinhaya gurigana saa ku soo hadhahaya warka rendhor sooma taqaanaan waa taraagle miskiina waa haweenay garooba carruur lagu dayriyo iska xoogsanaysa oo wax u soo dhacay soo dirdirsatay markaasaa intaasaa lagu dibirhayaa maqaaxyaha nairobi hoteelaha lagu fadhiyaa waan shaqaystaa hebel waa xariif intaasuu guribuu dhisay lagu leehay xaqunaas yaa goofano lagu noqday ilaa man raxima rabbuhu warkaa la socda hawl jirta weeye kuwii ku soo rafaaday ee ku aaminay wadaadnimo iyo madaxweyne iyo odaynimo kugu aaminay guriga shuqul kumay laha guriga adaa ku qor adaa isku qori adaa iskale waaga dambe hebelow waad warwareejin waad dhibi xataa sheerkii faaiidadi siin maysid marka dawarniyo waansho ku rafaada waxaygii uu suu rabayba korku ku tuuri waxaadinba kuu celiyaa hawshaasay soomaali waddaa oo nairobi jirta nabigana ila dayn buu idhi xaqunnaas iska faa'iidi maysaan carruurtiinaa eedi adigaa eedi xanuuna la garan waaye kugu dhici guryahaas waxba ku tari turkiya iyo jarmali waxaadan ka dhammaanayn iyo hindiya wadaaduna qur-aan kugu kari maayaan dhakhaatiirtuna way kaa samrahayaan xaqunnaas ninka reer madow muxuu ihi baala yaro waa isoo karay doqona qufacde meel laga raacayna mooyi iska ilaaliya idinkoo iska gaajoodo oo maridiinnu idiin nadiif tahay ilaahayna ka cabsadaa idiin dhaanta xaqunnaasoo dhunjisaa jooga وعن أبي قاتدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام fiihim nabiga ka dhex istaaga muslimiintii fii riwaaya qaama fiihim khaiiba nabigoo khudbaynaya ummadda ka dhex joogsaday fadakara subanu wuxuu sheegay ana aljihaada fii sabiili اllah jidka ilaah lagu dagaalamo iyo waliimaana bilah ilaahoo la rumeeyo afdal lacmaali acmaasha inay u fadli badan tahay ilaahay oo la rumeeyo oo la ictiqaadiyo iyo iyadoo la halgamo camalka u fadli badan inuu aadama la yimaado weeye faqaama rajulu nin istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ara'ayta bal waran in qutultu haddii lay dilo fii sabiila jidka ilahay laygu dilon ku dhinto tukaffaru canii khataayaaya dunuubtaydii ma layga dhaafahayaa kabaa'irtii iyo sakhaa'irtii aan galay faqaala lahu rasuulu ullah rasuulka wuxuu ku yidhi nacam waa lagaa dhaafi in qutilta haddii lagu dilo fi sabiillahi jidka ilahay aad ku dhimato wa anta saabirun adoo adkaysanayo dul qaadanaya sabarhayo dagaalka culayskiisi iyo cabsidiisii iyo rafaadkiisi iyo dhigiisi iyo lafjabiskiisi u sabraye muxtasibun ajir doonhayoon dan kale aan lahayn muqbalun sii jeedo gaalka ku sii jeeda hayru mudbirin aan ka caran dhabarkaan u duwin nabigu sidaasuu yidhi uma qaala rasuul اllah rasuulka wuxuu yihi kayfa qulta seebaad tii bal ku celi su-aashii hadaaye riwaaya xadiidku weliba caddaysayo falama adbara arajulu naadaahu rasuululah ninkii intaa markuu nabigu u dhiibay uu dhaqaaqay seebtiisa buu qaatayoo waa diyaargaroobay aw umira bihi fanuudiya lah ama nabigaa yidhi halaygu yidh wuu dhaqaaqay ninka halaygu yidh halay soo celiyo nabigu markuu jawaabta bixiyey xogtu markaa haye weeye wa callamaka maa lam takun taclam baa timid jibriil baa nabiga dhegta u saaray oo nebi maxamedow waxaad ku dartaa ila dayn wax walboo dembi waa lagu dhaafi oon ka ahayn xaqu naas xaqu naas waxaan ka ahayn waa lagu dhaafay markaasuu subn wuxuu hi nacam sakata saacatan xataa danantu annahu yunazalu calayhi shay falama qaala hada jibriilu yaquulu ila dayn ila an yakuuna calayka dayn fii riwaaya saxaabiyow sida aan ku cudi weeye adoo jidka ilaahay ku dagaalamayo oo sii jeedo oo qaabilay gaalada oon dhabarka u dowan ajirdoona ilaahay dartiina u dagaalamaya haddaad dhimato dunuubtaadii oo dhan waa lagu dhaafay waxaan ka ahayn xaq annaas jibriil baa halkan taaganoo hadda intaa ii sheegay buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil wuxuu awoodaa inuu nabiga keligii wax maqashay aad maqli weydaan oo ruuxa nabiga la fadhiye dhinaca ku hay uusan maqal buu awoodaa wuxuu awoodaa jibriil hadal loogu talagalay inuu socdo shan saacadood inuu hal daqiiq gelii ku sheego nabiguna uu fahmo baxar buxuur kale weeye ambiyada iyo malaa'igtu markay wada hadlahayaan waxaad fahmi karta ma hadal saacado soconaya yaa laga yaabaa daqiiqo gudaha inuu ku sheego malagu nabiguna uu qabto xifdiyo waxaa sheega zamanka ilaahay baa maamula marna kaa dheereeya marna isku dhoweeya zaman muxuu yahay sidiisuba ma xarakadii dhaqdhaqaaqa mise waa muddat اlxaraka xilli iyo zaman wakhti haddaad tacriifiso kutub اlcaqaa'idi kalaam u laabato waad ku wareeraysa hadda hadduu shay meel fog ka dhaco ummata inoo jirto an boqoloo jugtiisana aynu maqallo ruuxi meesha taagnaa xilliguu maqlay qacda iyo inagu inay shan daqiiq udhaxaysaa laga yaaba waxaadii hawshaa waxay dhacdoo meeshaa dhibku ka dhacay afar saacoo subaxnimo markay ahayd iyo shan daqiiqo ninkii la jooga wuxuu dhi afar saacoo subaxnimo gaw ah ayuu dhacay ninkii kaasii foga an kunoo kilomitr inoo jiran wuuu dhehi jugta hadduu maqlo afar saac iyo badh bay iyo wuxuu dhacay maxaa keena dhacdadu xadidku hal mar buu dhacay surcatu sawdka kala duwan marka dhawaqu xawaaruhu kugu soo gaadhaya adiga iyo oradkiisa kala duwan marka zamanku sidiisuba waa muddat اlxaraka ee ma aha xarakada iyo dhaqdhaqaaqa udhigaysa ma aha marka tamdiidkiisii iyo kala jiidkiisii isku dhowayntiisi kudhajinta waa maamul rabbi leeyahay wey marka baabulmalaaika waa baab baabkeenna ka baxsan almuhim jibriil baa nabigu u sheegoo yidhi intaa ka sax xerowga su aad oga jawaabto waa sax laakiin hadda ila dayn rabbigaa baa soo amray intaa ka reeb qaala saxaabigu wuxuu yidhi ara'ayta nabi allo waxaan ku yidhi hadday ku weydiiye ara'ayta bal iga war in qutiltu fii sabiil atukafru canii khaطaayaaye faqaala rasu nacam waanta saabiru muxtasibu muqbilu hayru mudbirin ila dayn faina jibriila intan baad idinku cusube faina jibriila jibriil baa qaala lii dalika sidaa iigu yidhi riwaaya xadid ku le faina jibriila saaranii bidalika jibriil baa sir ahaan iigu sheegay idan sidaa wey xadiikan xadii lamidna abu hurayra asna laga wariya qudhigiisa isla qisadan laftirkeedu wariya asaguna وعن jaaبر بن cبدالله الأنساري رضي الله تعالى عنه قاaل رaجuل ninbaa wuxuu yidhi yومa أxudin wey waa maalinka أxud saxaabigu xilligu sidaa odhanaya qaala رaجuل yومa أxudin maalinka أxud uxudna sanadkii saddexaad hijrada ayay ahayd waad garanaysaa ayna ana ya rasuul الlah rasuulka ilaahay ou anugu xaggeen ahaanayaa in qutultu maanta haddii laydilo haddii laydilo xaggeen ahaanaya qaala suban wuxuu ihi fi اljanة jannadaad gelaysaa diyaar wa jannadaad haddii maanta asiito faalqaa tamaraatin timiro ayuu tuuray dhowr xaboo timira kunna ahaayeen fii yaddii gacanta ugu jiray dhowr xaboo timiruu cunayay ayuu saxaabiga saydhayba uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay rawaahu muslim ay ku badnayd xabad maalinkaa sidaa samey yowma uxudin rag badan baa sidaa yeelay ugaaskii reer bani salimaa ka mid ahaa camnu jamuux baa oo dagaal walba nabigu taga nabiga garab istaagi jiray yuu dhalay maalinkii uxul isu yimid buu yidhi waxaad yeelaysaan dagaalka maanta waan gelahayaaye isaara farasko igeeya meesha lagu dagaalamayo waxaa le aabba waayeyla waa naafayna waa naafay buu aad u dhuutiyo weliba naafo aad u khatarsan baa ku taallayoo naafadaa kala roone aad buu dhutiyay nin aad u dhutinaya oo naafo ah faraskana aan ku sugnaanayn wuxuu idhi faraska isaara iguna xidhxidha waa dagaalamayaa idinkuna hayga fogaanina afartii wiil nabigu u yimid nabi allow haddaan maanta dagaalamoo la idilo maxaan helayaa jannaad gelaysaa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maanta anoon dhimanin walle inaanan ka noqoynin buui uxud cumar baari ururkaadii naftada ilaahay baa hayee inaad laga yaabaaye ilaahay ku dhaaranin buuri sidina cumar wuxuu i jannada allah iska leh nabigu haddaa lagu dilay jannaad geli bu laakiin inaad meeshan ku dhiman gacantaada kuma jirtu yay ku jirtaa gacanta alle nabi maxamed baa i ka har wadaadka ina minhum ay min cibaad illaah man low aqsama cala allahi la abarah wa minhum caman jamuux baashu way ka baxday eh, heerkii uu cumar yaqaano waxay gashay baab nabigu wuxuu ihi calayh salaat wasalaam addoommaha waxaa ka mida ah ruux ilaah hadduu ku dhaarto rabbi wax kula dhogo u sii daayo alle dadka noocaasa camr ibnu jamuux baa ka mida ah, maantana wuu iskaga tag sidee bay noqotay barti buu ku shiida intuu dagaalamay aagedambi wiilishiisu weydiiyey nabi allow aabbahana ka waran isagoo jannada ku dhex oo lugtiisu ay toosan taho fiican u dhighayaan arkay buui subxana alayh lugti malaf malaf buu ka siinhayay oo saa u togan rag badan baa saxaaba baa maaliki uxud waxdara dhigay wa can anasin radi allahu qaal inطalaqa rasuul lah rasuulka ilaahay baa tagay wa asxaabuhu asxaabtiisii iyo asxaabtiisii baa dhaqaaqay xataa sabaquu ila ay uga hormareen almushrikiina gaaladii ilaa badrin ceelkii beder la ohan jiray xadiidkii dheeraa weeye waa xadiid dheer uu qayb ka soo qaatay imaamku sanadkii labaad hijrada inay dhacday hadde waad garanaysaan eh, beder bil ramadaani ahayd baan u malaynayaa sanadkii labaad bay dhacday beder uxuudna saddexaad bay ahayd wa jaءa almushrikuuna gaaladii baa yimid faqaala rasuul اllah mushrikiintii soo gurmaday wey ila marka hore waa kii loo baxay kolonyo safar ahayd oo ganacsi ahayd oo shaam ka timid abu sufyaan hogaaminayay in jidgooyo loo dhigo laga faa'idaysta dagaal laguma talagelin suuratulanfaal baa alla kaga sheekeeyey markii ciidankii waa baxsado abu sufyaan nin kaarto badan buu ahaay warkii sirdoonkiisa wau sheego markii jidkii wa kii ka leexda xeebta uu isku jiiday markuu asagu baxsaday quraysh baa warkii loo sheegay in maxamed iyo saxaabadu isku dayeen maanta in kolonyadii iyo wadadii dhannayda u furayd ee soo marhayay maanta ay u dhigteen jidgooyo u dhigteen oo dhexda u galeen wayba kibreen wayagii soo duulay beder marka waxa isku helaya waa gaaladii soo duushaye quraysheed iyo nabi maxamed iyo saxaaba yaroon ku talagelinba dagaal baan ku talagelin faqaala rasuullah rasulka ilaahi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaqdamanna axadu minkum mid idinka idinka mida yuusan iga hormarin laa yaqdamanna axadun minkum mid idinka idinka mida yuusan iga hormarin oo tilaabo uusan qaadin ilaa shayin shay ceel la duuge iyo xabad qori la qaada iyo maxaanku dhahda liib la tuuray falya ilaa aan adoon idmo farmaqa dhaqaajin kartaa xataa akuuna ilaa aan noqda ana anayu duunahu mid ka sokayay xataa udinahu waa riwaayo kale ilaa aan anugu idmo hawsha anugu inaan ka dambeeyo yaa leebka gan ku yidhi nabiga halkaa fadhiisi yaa ku yidhi nabiga hawshu maadaama xaalad khaas ay noqotay iga warsugaysu banu calayh isalaatu wasalaam fadana almushrikuun gaaladii baa soo dhowaaday faqaala rasuullah rasul kale wuxuu yihi quumuu ilaa jannatin u istaaga saxaaboy ilaa jannatin ma istaagi karan nabiga fasixin horanbu la soo hadlay qumuu u istaaga ilaa jannatin janna carduha ballaceedu u yahy dherka iska badaay asamaawaatu waalardu celi dhul bay u dhigantaa ballaceeda keliya dheer warkiiba jooji qaala wuxuu ihi saxaabigu yaquulu cumayr bnu xumaam eh, alansaari wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow jannatun carduha asamaawaatu waalardu miyaah jannada aad hadda maanta u istaagana tidhe gal aad leedahay xalay baynu soo marray nabigo inama mafaatix aljannati waa maxay asuyuuf xalay soo marteen furaha jannadu waa seefaha dagaalka gala oo iska dhiciya gaalada jannada ku gala weeye jannadaad nu istaajisay inu gelayno ma waxay u dhigantaa balaca toddobada ciriyo toddobada dhul haa qaala nabi wuxuu nacam qaala cumayr wuxuu yidhi bakhin bakhin wagar wagar weeye waa maqad sheegaad u bugto cajab cajab allaahu akbar oo kale wey shayga aad ka hesho eed u bogtaa bakin bakin la yidhaahdaa innagu maxaan dhaanaa ya aga waa waxay la yaabee aga wixii lala dhafa kaaraa la yalla ama kaagaa la yidhahdaa soomaali keena ilax waxaad qaadan weydaa la yidhaahdaa ya ahy aha taana marka la xanuunsado wey cagku oo kale lamid tahay taas eray soomaali markii shay loo boga ay yidhahdaan ii sheega caawa kala bixi mayne ya wagartu xataa agay u dhowdahay ajaa'ib waa af carabi alla ilahay dhaadasho wey ragdhadhan waa dhaadasho wuxuu yidhi maa yaxmiluka maxaa kugu xambaaray calaa qowlika weedhaadi aad tidhi bakin bakin aad tidhi cumayrow ila waa hawl muhiim ah qaala wuxuu laa wallahi yaa rasuul rasuulka ilaahayo wax kale iyo xumo kale ooma dhihine ilaa rajaa raja'an rajaynayo oon quudaraynaya mooye an akuuna min ahliha jannadaa ballaceedu ciryo dhul ka dheeraadee ka weeyahay inaan galo oon helo unbaan rajaynhaye bogid aan u bogin baa saa u idhi qaana wuxuu fainaka min ahliha wa hada min mucjizaati calayh salaat wasalaam jannada ahalkeedaad ka midta waa maxay weligaa gaaloobi maysid gaalnima ku dhici maysid wey iimaan baad ku dhimanaysaa yaa awooda hawsha ayada ambiya awooda loo warramay faahraja wuxuu soo saaray wadaadkii cumayr ahaa tamaraati dhowr xabood timir ah min qaranihi kolgiisiibuu ka soo bixay qaranku waa boorsada yartae leebabka lagu gurto iyo fallaadhaha iyo gamuunka lagu gurto fa ahraja wuxuu soo saaray tamaraatin buu soo saaray min qaraanihi gabooyihiisiibuu ka soo bixiyey kolaygiisiibuu ka soo bixiyey fa jacala wuxuu guda galay yaakulu inuu cunay minhunna min atamaraat timirtibu xoogow sahay qaadashu awoodaad ku heshid enerji buu kororsanaya uma qaala wuxuu idhi kadibna ubaashi baa la dheeraatayba jannadii baa u soo carfaysa lain ana xayiitu haddaan sii noolaada buuhi anugu xataa akula tamaraati ilaan dhammaysto timirtaydan hadiyatan ah inahaa la xayaatun dawaaba noolo dheer buuhi haddaaba intaan timirtan cunahaye lafteeda iska tuurahaya aan sii joogo waaba noolol dheer waa waarayba inahaa la xayaatun waa noolol tawiilatun dheer faramaa bima kaana macahu min atamri timirtii soo hadhay iska saydhay ciddi qaadan ha qaatoodi faramaa wuxuu turay bima kaana macahu wixii uu watayo min atamr uma qaatalahum mushrikiinta carbeed buu la dagaalamay qureysheed xataa qutila ilaa la dilo uu shahiiday rawaahu muslim muslim baa xadiidkii wariyey alqaranu bifatxi اlqaafi wاlra'yi waxaa wey huwa jucbat الnushaab waa gabooyaha ama boorsada waa qandin dheeroo idiinta laga tolo wey oo dhabarka saa loo sudho oo leebabka saa loo gashado wey jucbat nushaabi waa leebabka nushaabka asalkiisu waa leebka weli aan birta la gelinin fallaadha la gelinin kaasaa nushaabka la yidhaahda hadda laakiin sihaamtun baa loo jeedaa wa canhu qaala jaءa naasu ilى الnabiy jaءa naasu ilى الnabiy dad baa nabiga u yimid calayh الsalaaة wasalaam dadkani waa waa xadiidkanna iyo dadkan wuxuu ku saabsan yahay saxaabadii biru macuuna lagu laayo wey toddobaatanka quraada ah qisadiiba ku saabsan yahy afraad hijrada beder baa labaad ahayd uxudna saddexaad bay afraad sanadka afraad waa sanadka ugu xanuun badnaa ee nebi maxamed soo maraya saxaaba intay noolaayeen bitaariikh laba nabaroo isku xigtaa nabiga isku mar soo gaadhay saxaabo toban oo xul ah oo caasim ibnu haabit alansaari hogaaminayo oo mundir uu ku jiro ninkii ahaa khubayb bnu adi uu ku jiro cabdulahi bnu taariq uu ku jiro zayd bnu dafina uu ku jiro ayuu nabigu diro yidhi soo ilaalaya niman gaalo ahay oo nabiga nafta u keena muslimiinta xaalkooda soo ogaada awoodooda meelahay kala degaan intay dhan yihiin markaasaan hal nin ka soo noqonin saddex saxaabina intii la kaxeeyey oo maxaabiisaba laga iibsaday mako oo kufaaru quraysh faraha miday jirtado miday sanka goysay miday isagoo nool daldalaan ay ka dhigeen xubaybni cadiid garanaysaa taas oo loo yaqaana sariit rajiic la yidhaahdo iyo bi'run macuuna oo toddobaatan caalim oo muslimiintu ay xusheen la dilay yaa isku maal nabiga u timi sideean saxaabi yaa isku maalin geeridii loo soo sheegay jibriil baa nabiga u soo sheegay anas wuxuu yidhi maa nabi maxamed uu ka waalbahaar badnaa intaan noola ma arag walidaalika bil dhan buu nabigu qunuudahayay duhur casar maqhrib cishe salaad subax ragcadda u dambaysuu qunuudayay bacd alictidaal qisadii baa laga sheekaynaya sababkeedu wuxuu waad siirada ku barateen nin la odhan jiray abubara caamir ibnu maalik lagu naanays jiray mulaacib alasinna la yidhaahdo ninkibray ahaa oo reer najdi ah oo reer bani sulaym ah ayaa madiina wafdahaan ku yimid nabi maxamed baa diinka ugu yeedhay diintiibu u bandhigay wuxuu nabi allow waxaad iigu yeedhay iyo qaabkaad waxu sharaxday hawlaha aad sheegtay aad bay u quruxsan tahay laakiin weli ma go'aansanin inaan idinku soo biiro baliga warsug maalmuu jooga madiino isagaiyo rag la socday markuu laabanayay y wuxuu yidhi dad culummood soo xulatay soo dir dhulka anugu aan joogeen ka taliyo ha yimaadeen diinkaadiiyo ummadda ha ugu yeedheen dad badan inay raacaan baan rajaynayaa buui xer culma soo dir buui meesha anugu aan deganahayn ka tali oday ka haykeen renajda ha dhex qaadeen ha ka tabliiqeeyeen dad badan ilaahay inuu ku anfaca laga yaabaa buui nabiga hadal fiican buu yidhio wuu soo dhoweeyey laakiin muuse islaami nabigu wuxuu xulay asxaabu sufa toddobaatan saxaabioo ansaar keligooda hal muhaajiri lama socdo ansaar keligood dhallinyaro ah xufaad ah ayuu nabigu xulay wuxuu amiir ooga dhigay nin loodhan jiray almundir ibni camr alansaari waxaa la socda ninkii dilaaga ahaa ee waagiisii hor dhabajiifka aan jiray camr mayata damri waa la socda oo ka tirsan xufaadda quraada ah toddobaatankaasuu nabigu xulay calayh isalaat wasalaam hal nin kama soo noqon dhammaantood waa la dilay waxaan ka ahayn camir umayat damri oo asagu qaab kale kusoo soo badbaada waan ka sheekayn doona insha alla afan iyo saxaabi zayd ee kacab zayd lo jiray kacab ibnu zayd oy kaga tageen nafbaxal kaga tageenoo marka dambe camr u arka isagoo dibna uu soo qaaday dagaalkii khandaq buu ku shahiiday marka dambe wuu ka kacay ayagu mayd ahaan bay oga tageen ilaahaybaa ilaahay baa noolaysiiyey uu iska dhaqmay sanadka shanaadee hijrada ayuu shahiiday sanad kadib buu shahiiday asagoo dagaalamaya axzaabba ku shahiiday kacab ibnu zayd baa lo odhan nin baa ka badbaaday inta kale waa shahiiday qisadaas weeye marka nabigu uu diray hadde waa rag ducaadoo loogu talagalay inay dad diin gaadhs dagaal nabiga oomuusan dirin farda wataan awr dheeraysa wataan seeftoodii nin walba warankiisi iyo wax yaroo saayay qaateen way lugeeyeen meel dhexdaa ah markay marayaan oo meeshay deghayeen cusaye iyo ricli iyo dakwaan waa ayana waa waa qabaa'il reer banu sulaym ka tirsan yaa nin shaydaan ahaayoo caaminu tufayl la odhan oo saxaabadu caduwullahay u yaqaaneen caaminu tufayl ayaa warkii ka war helay anas abtigii baa ku jiroo xaraami milxaan baa ku jira waraaq buu wadaa nabigu soo qoray oo u yidhi boqoraday nimankan ugaasyada u taliya reer banu salem gaadhsii waxaa ugu soo horreeyey nabadoonnada aagga ka talinhaya qoyska uu u talinhayay caamin u tufayl uu la fadhiistay xaraam waraaq nebigu u dhiibay waraaqdu agga iskaga tuuray nin daba taagnaa saxaabigoo fadhiya yuu u baaqa wuxuu ihi wareen waran buu halkaa madaxa ka soo geliya halkaasuu ka bixiyey waad waxay dheen dhabarku kaga dhufta halkaasuu ka soo baxshay saxaabi markuu waranka ka dusay dhiigginoo socdo dhiig qaaday buu madaxa marsaday wejigana marsaday dhiiggiisii fustu warabbi lkacba buuhi markuu ninkii waraaqda wada dilay yuu qabaailka u yeedh bal toddobaatan kale aan ila dila ila laaya kale aan gumaadne carabta kale waxay idhaahdeen nimanka waa nimankuu maxamed soo diray waxaana magangelyo siiyey abubara camnu maalik mulaacib lasinna dhaqanna carab oo ma aha oday dad u dareeyan qaad u noqdoo damiintay in lagu xadgudbe waa ceebe iska daa wadaadaha mayuu faras buu qaatay buu dhex qaaday reer banu saleem dhowr qoysoo shayaaiin oo nabigu yidhi wacusayatu casat illaahi wa rasuulah bil dhanna nabigu u ba hawshii go-aanka qaatay in saxaabada la kulmaa saxaabadan waxba ka warqabin oo xaraam muu soo noqdo ku haya baa iswer laga qabtayba fardaa lagu galay hal ninba kama kicin waxaan ka ahayn laba wadaad hmm. oo ku maqnaa awrti geela awrti niman raacay oo camr mayad lamari iyo saxaabi kale ay ahaayeen saxaabi kale way dili doonaanoo marka dambe dili doonaan mar dambe barin kululan bu waxay haad dhacaysa meeshii ay xalay deganaayeen saxaabada kaga soo tageenoo haad uun waxa uun wareegaya qumbulaaga iyo babowga iyo gorgorka duulahayo waru soo kaca hal ninba ma noolo fardihiina laaye ciidankana waaka saxaabiga kale asagu waa la dilay intuu dagaalamay markii la hareeriye wuxuu yidhi camr dilaab dagaalka wuxuu yhi waan isdiibna kuwaan waxba ka qaadi mayne raggina waa dhammaadeen saa ugu wargeyno ha inoo geynin aggaan ka war madiinana gee wallaahi buu i saaabiga kale mundir ibn cuba loodhan jira saaabiga kale camr la socday ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi toddobaatanki meeshay mare inaan mara mooyeene inaan madiina ku laabanayn inayse carab ku sheekaysanaya muslimiin buu idhi toddobaatan nin buu intuu meel dhigu kaga soo tegay ma yeelhay angu inoo gee ku sidee kaama hadhi karee nimanku saxaabadii dhammaade toodii baa gashay inagu waxaan maanta qaban karaa inaan nabiga u qaylino oo nimankan intaysan fogaanin gaalada ah furkooda caan loogu shubo mayuu yidhi wuu iska soo raacay laba baab laga dalay warmo waa la dilay saxaabigii kale cabnu maya soo gacantuu taagtay xuraan waa isdhiibayaa shaydaankii saxaabada laaye ee camnu dufayl ee wuxuu yidhi ha hooyadii bay addoon inay xorayso ayadoo nadartay bay dhimato in xoraynin saxaabigu soo qabtay fuuddu ka gooyey wuxuu hooyadii nadarkeedii baan kaa xoreeyey xor soco toddobaatan saxaabina wuu dilaaya habar mushrikadoo dhimatayna wuxuu leeyahay nadar iyo shardi ay gashoysa fulinin baan ku fulinhayaa saxaabi muwaxidoo ku fulinhayaa camr wayaa iska soo tegey habeen buu dhexda soo bari laba habeen madiine habeen u jiro iyo reeruu baryey yaa waxaa soo martay laba noo reer bani caamir oo reer banu sulaym ka dhashay yaa tihiin waa la istoyday iyagoo raashinka cunaaya aduu yaata soo ugu abtirsaday waaguna mooryaan ahaan jiray camniyo carabo dhan wuu yaqaanaa qoys kale ugu abtirsaday idinku yaa reer bani caamir iyo saxduba caawa war idin galahaye markay seexdaan buu gawracay labadaba waa gawracay madiinuu yimid nebi maxamed warkuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabi allahu toddobaanka saxaabi kuma hayaan dhibkaasaa dhacay anuna xalay labaan soo weydaystay buu labada uu soo weydaystay waa laba intay madiina tageen dhibkana maqlay iyo nabi maxamedow waddada ma sii mari karree asxaabtii baan ka baqaynaa iyo dadkaadii waraaq ammaan noo qor nabadgelye iyo waraaqi watay fiisay watay nabi maxamed fiisa soo siiyey asaguna ma ogo wuu gowracay labadiiba mogtoodii nabigaa bixiyey calayhi isalaatu wasalaam qisadaa wey qisadu qiso aad u xanuun badan wey jaaa naasun dadka marka laguu sheegahayo waa naaskaa waa naas reer najdo waa odaygii abubara maali ibnu caamir ibnu maalik mulaacib alasina wey iyo dadka la socday jaaa naasun dad yimid ila nabigu u yimid maxay yidhaahdeen an ibca macanaa rijaalan dir maca annaga oo idinla dirona raaci naga dabakeen rijaalan rag yucallimuuna nabara alqur'aana qur-aanka iyo wa sunnata sunnada nabara fabacaa ilayhim wuxuu u diray sabciina rajula min alansaar toddobaatan nin ansaarad buu nabigu u diray yuqaalu lahum lagu magacaabo toddobaatan ansaaradu weliba min shabaab alansaar buu xadiidku caddeeyey dhammaantood dhallinyaray ahaay ninka ugu weyn baa afartan jir ahaa baa layidhi yuqaalu lahum la yidhahdo afartan jirna oo dhallinyaradu ka tirsan yahay yuqaalu lahum la yidhahdo alquraa jamcu qaari'in nimanka qur-aanka yaqaano culummadii saxaabada fiihim waxaa ku jira toddobaatankaas khaali abtigay buui xaraam milxaan baa ku jiray anas haddaan ahay abtigay baaba ka tirsanaa raggaas dhaqankoodu muxuu ahaa saxaabadaas toddobaatanka markay madiine joogeen yaqra'uuna alqur'aan qur-aankay baran jireen akhriyi jireen ummadda bari jireen wayatadaarasuuna bileyl habeenkii bay kala meersan jireen yatacallamuuna iyagoo baranaya dhaqankoodu wuxuu ahaa dhallinyaro een xaafado markay ka soo tagaan dadka ahalkoodaa masaajidkay soo jireen reerkana ma aysan ku laabin jirin ilaa waagu baryo marka cishaha la tukado masjidka ka baxahayaan wax reerihii ku noqonaya iska dhigayaan madiina meel ka midoo bannaan intay tagaan bay caawoo dhan qur-aanka jireen nin tukada nin qur-aanka la baro nin laga dhagaysto saasay ahaayeen reerku waxay moodahayaan xaafadihii in masaajidka ay ku maqan yihiin jamaacaddii masaajidkan waxay moodahayaan inay laabteen oo dheelmadeen waxay u dheelmadeen ban cidla ay fadhiisanayo madiine ka tirsan oo libin way kala gooda xaafada xidhiira ma ahayn qabaa'il qabaa'il baa loo kala deganaa dhul cidlo hawd baan u dhexayn jiray meelaha qaarkood dhaqankaasay lahaayeen waagu markuu baryo biyahay soo dhaaminaya masaajidka biyihiisay keenayaan guryaha nabi maxamed bay biyaha soo dhaaminayaan ridday u dhigahayaan masaajidka biyihiisa way keeni jireen ninkii uu xeli kara intuu soo xaaba gurto ayuu fuqarada masaakiinta madiine ku nool raashiin u keeni jiray timir wixii la helo zabiib qamadi raashinka yaa keenay quraadi baa keenay gacmahan laadlaade ee timirta iyo cinabka xagee ka yimaadeen wadaadihii baa keenay haweenkan axmed maba aroori jiminba ayagaa keeni jir niman noocaasoo ummadda anfaco hay-aad khayray ahaayeen ummaddana qur-aanka bara ayaguna barta wa kaanuu waxay binahaari maalinkii marka la gaadho yejii'uuna kuwii la yimaada bilmaai biyahay soo dhaamin jireen fayadacuunahu fi lmasjidi ila tuubooyin ma jira biyaha weysada ku weysatay keeni jireen wayaxtaibuuna maalinka way xaaba guran jireen fayabiicuuna markaasay xaabada iibin jireen wayashtaruuna bihi acaam raashin bay ku soo gadi jireen liahli sufati masaakiinta iyo fuqarada walihii sufadaan ahl lahayn ansaar wey nimanku ansaar ayagu ahalkoodii baa jooga laakiin dhallinyaray ahay aan gurguursanin dad kaleo masaakiinoo toddobaatan gaadha boqol gaadha sagaashan gaadho ahlu sufa la yidhaahdo fuqaraa oo muhaajiriin u badnaabaa deganaa masaajidka qayb ka mida qaybta dambe dadkaasay biili jireen wayashtaruuna bihi acaama raashin bay ugu soo geli jireen liahli sufati qolyaha balbalay dambe deganaa iyo walilfuqaraa iyo fuqaraa masaakiinta madiino waa niman noocaasay ahaayeen fabacaaahum الnabiyu nabigaa diray calayh الsalaaة wasalaam facaraduu lahum dhabogoye jidgooy u sameeyeen ay fatacaraduu lahum qolihii shayaadiinta reer bani sulaym ee ricliya dakwaan ayaa dhexda oga baxay wey faqatalahum waa laayeenoo waa dileen qabla an yabluquu lmakaana ilaa intaysa gaadheen ka hor meeshii loo diray xaggee loo diray meeshuu ka talinhay abubara caamir malik mulaac bilasina dhulkiisa ayagoon gaadhin ba dhexda looga baxay wey faqaaluu waxay dhahen markii la hareereeyey dagaalku bilowday ee warmuhu bilowday inay arkeen inayn la baabi'inhayo iyo waxay yidhaahdeen allahuma balliq canna nabiyana ilaahu naga gaadhsii nabiga iyaga naga gaadhsii anna anagu qad laqiinaanka inaan allow kula kulannoon shahiidnay oon dhammaannay faradiinaa canka aan kaarhay noqon saad noo abaalmariseed noo maamuustay aan ku qanacnay faradiina canka waradiita canna annaguna aad raalli naga noqotay radi allahu canhum waraduu canhu weeyaade wa ataa rajulun xaraaman anas wuxuu ka sheekaynaya abtigii loo dilay ba haddana tilmaamahaya intaani waagii ilaa muddo waxay ahayd aayad qur'aanoo la akhriyo allahuma balliq cana nabiyana ana qad laqiinaaka faradina eh, eh, canka waradita cana aayad qur'aan ay ahayd muddo ay muslimiintu akhriyi jireen lagu tukan jiray sida aayada qur'anka waagi dambaa la nasakhay lafdigeedii iyo xukumkeedii iyo macnaheediiba la dhasay wa ataa rajulu nin yimid xaraaman xaraam ibn xaam buu yimid anas ibn maali khaala anas abtigii ahaa min khalfihi ay min waraa xagga dambuu kaga yimid gadaal buu ka yimid isagoo sii jeedo waraaqdii nebi u dhiibay xaamil ibn tufayl inuu akhriyo darteed fatacaanahu birumxin warab buu ku tumaatay oo ku wareemay xataa anfaduu faqaala xaraam wuxuu yidhi fustu waa liibaanay warabbi اlkacbati kacbada rabbigeeda baan ku dhaartay waa guulaystay uma qaala bidami hakada fanadaca calى wajhi wara'sihi uma qaala fustu warabbi اlkacba cinda اlbukhaari dhiigga marka saxaabadu waxay u arki jireen dhiigga muslimiinta inuu daahir yahay nijaas ma ahayn warkan soomaalia waday dhiiggu waa nijaas ay leeyihiin waa jeebkooda wax daliila kumala laa fi kitaab illah walaa fi sunati rasuulihi walaa fi اlqiyaas dhiigga nijaasa waa dhiigga xaydka nifaaska weeye saa darteed saxaabigu dhiiggii ka qulqulahaybu intuu hoorsaday yuu weji ku qabaystay wejigana marsaday ma nijaas baa weji la marsadaa oo lagu qabaystaa fustu warabbi اlkacba <clears throat> faqaala rasul rasuulka ilahi wuxuu yidhi saxaabadan wax warbu ahim nabigu u warramaya ina ikhwaanakum walaalihiin qad qutluu waa la laayey wainahum qaaluu waxay dhahan markay dhammaanayeen la gumaadayeen allahuma balliq cana nabiyana ilaahu naga gaadhsi nebi maxamed warkayaga hayaan inay shahiideen oo dhammaadeen axad ka sii qaado warkaa gudbiya lama hayo saasay marka ilaahay ugu dhiibeen warka ilahna waa ka aqbalay hadde waa gaadhsiye nabigiis jibriil baa markiiba qaaday balliq canaa nabiyana nabiga anaga naga gaadhsii annaa qad laqiinaaka inaan kula kulano aan shahiidnay faradina canka aan kaa raali noqonoon ku qarcnay ilahay saad noo maamuustay waradita cana muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim lafdiga muslim fii abwaab iljihaad buu ku keenaa muslim hawsha iyada ah qolyahaasi marka nabiga dadka asxaabada u bambaxay ee laayena waa reer ricli iyo dakwaan iyo cusaya iyo banu lixyaan afartaa qoys bay ahaayeen banu lixyaan iyo cusaya iyo dakwaan iyo ricli afartaa qoys oo kulligoodba hal jilib hal qabiilo weyn hoosgalaw qabiil bani sulaym la yidhahda hoosgalaan intuba waa reer banu sulaym waa jilibyo kulligood reer banu sulaym isla awoy anas baa wuxuu ka sheekay hawl xanuujiso wuxuu ihi maalinka dambanu madiina iska jooga iyo adeerkii abu talxa wuxuu yidhi anasow ma ku tusaa maanta ninkii dilay abtigaa xaraam in milxaan ma ku tusaa itus buu idhi facala allaahu bihi wafacal ilaahay ha baabiyo lacnad ku dhacday itus maanta waan kala baxaynaa markaasuu u tartiib ninka wuu islaam waakabu ninka caduwullaahi ee abtigii dilay ay saxaabada u yaqaaneen uu soo islaamay waagi dambe jabbaar ibn cabdilaswad baa dilay iyomee caamir baa dilayba waa la sheegaa jabbaar baa la in marka uu u abu talxa la inta kale muran baa ka taagan hawl sidaa ku dhammaatay ayay ahayd anas wuxuu qisada markuu ka warramayey famaa ra'aytu rasuul allah sal ly wajada calaa shayin qad wajdahu calayhim markaasuu shanabi inuu bildhan qunuuday oo habaarayay allahuma alcan eh, ricla wadakwana wacusaya casat illah warasuula waad garanaysaan xadiiskii saxiinka ee khayrkiiba qoyskii weeye baabi'iyey ee saxaabadii toddobaatanka ahayd toddobaatan saxaabi iyo tobankii ka horraysay meeqa wey bil gudaheed ayadoo dhibkaa dhacay nabigu halgankii waa sii wadaa ree hudaylinkii ahaa dilaagoodii ahaa ee reer bayulaxyaan ka tirsanaa nabigu waa kii u diray cabdullahi bn unays aljuhani ee uu yidhi al alwaju ninkaasi ciidan buu dumahayaaye curana korkeeduu joogay soo dil saxaabigu yidhi weligay bani kama cabsanin hadda gorbaa idinka sheekeeyey inabagu bokoorada siin jiray ushaan hayso haddaad dhimataan ha lagula xabaalo maxaa jira aakharo ruux bakooro wato matoobo wato xaragoonaya keligaabaa soo baxay waan kugu garanaya saxaabigii idan maxaa keenay nabigu intan adugu toddobaatankii dhaqaaqaysa siddeetan haddii lagaa dilo war waa ku baabaanaya lahayd dagaalka baa naga joojiye waa la eeday faa'iidaan raadinaynay la gumaad la baaba magdheer baa laysu dhaxlay joojiya calan cad qoolleha siidaa sidii ibraahim bay kaa noqon lahayd warkaa inaad fahanteen baan u maray qaacido muslimiintu waxay ku ijmaaceen gaalada dagaalkeeda haddii la bilaabo dayntoodii iyo la dagaalankoodu hadday mafsadadu ka badan tahay la dagaalankooda inaan la joojinaynin aan dayno yan la dagaalamin ima foodda aan gelino nimanka way kibriyeene haddii foodgelintu lagu baabi'i naf iyo maalba jihaad loo joojin maayo itifaaqan oo ijmac اlmuslimiin jihaadku cizi sharaf baa lagu raadiyaaye maaha masaladu ma aha xoolo badan baa la helay rag badan baa nool iyo waan fidhanaynaa iyo jaclay baan tumanaynaa baashu ma ninku waa inuu dareemo hee inaadan dulli aqbalaynin sharaf iyo cizo ama geeri gobonnimo ama geerimo ma qasheen way taqaanaa gobonnimo e eh? ama geeri guushu waa baab kale odaygii remid warkiisa weeye muxuu gobonnimo waxa igaga soo hadhay dhaga adayg maya baa igaga soo hadhay macnahaasuu nabigu ka hadlayaa oo wadaa walidaalika sayidina abubakar nabi maxamed baa ilan tarbiyeeyey dagaalkii murtadiin uu la galay intii ku dhimatay saxaabadii ku dhimatay nabi axmed kama dhiman dhowr iyo tobankiisa nabigu uu dagaalamaya ama tobankiisa nabigu uu dagaalamaya saxaaba aan shahiidin baa dagaalkii labada sanaa ku dhammaatay khilaafadii sayidina cumar cumaan cali iyo nebi maxamed intuu dagaalamaya intaasoo la isku day saxaaba aan shahiidin baa shahiiday dhowrkii bilood uu abubakar la dagaalama murtadiinti reer bani xaniifa ah saddex boqoloo ansaarid baa isbuuc gudihii dhammaatay oo culummo ah fuqaha ah muhaajiriin warkoodba jooji carabtii reerbaadiya muslimiinta soo gurmada warkood jooji yaman ragga ka yimid ma jirto hawshu waxaa weeye gobonnimo ama geeri bay tegaysaa jihaadku saasuu yaqaanaa wadaadaheenna soomaaliya inoo soo dagaalami jiray ila soomaaliyadda hormaa sheegay soomaaliya danteedii diinteeda dadka u dagaalami jiray ama ka tali wadaadon bay ahaayeen oday hebel baa soomaaliya wax qabta qabta carigi keena oday hebel oo balabaad iyo nabadoon iyo malaaq ahaa iyo malagigale ayaa gumayste ka hortagoo dagaalamay ma maqlaysaan beeluu isku jebiyey waad maqlaysaan beeluu isku jebiyey hebel baa afartan waa beri weeraray ilaa qoy taagan la waayey warkaa howlihiinni wey laakiin ummaddii danteedii iyo diinteediibuu difaaco gaalu fooda geliyey ciddaad ka maqlaysaan e waa culummo un axmed guray soo bilow shacali majarten soo gaadh maxaad soo martaa ina abdixasan sayd maxamed cabdilla xasan culammadii xali aan idiin sheekh bashiir yuusuf sheekh xasan barsane sheekh cumar gololey maxaan ku idhahdaaye wadaadihii halkan ka dagaalamaya koonfurta laftirkeedu ilaa gaarisa la soo gaadho waamo wadaadihii ka dagaalami jiray waamo afmadoyo dhulkaa iyo kismaayo kulli culumun bay ahaayeen intiina kale maxaad haydeen xili irmaanays muhiimaddu marku waa sidaa lama eega ragga dhammaanaya iyo maalka dhumaye magaca iyo sharafta iyo gubannimada la qiimeeyaa marka baabuljihaad la marayo macnuhu waa sida anhu an anasin qaala wuxuu yidhi haaba cammi anas ba caawayn haystayde ansaar buu ka dhashay qoyska dee dagaalramatada ahaa haaba cammi anas ibnadar adeerkii anas ibnadar baa wuxuu ka maqnaa can qitaali badrin dagaalkii badar faqaala wuxuu hi yaa rasuul allah rasuulkdagaal lagu talagelin bu ahaa ila waad ogtihiin saxaabi lo odhan jiray basbasa oo sirdoon ah oo mukhabaraati ahaa yaa nabiga amin duhura u soo ganhame maxamadow kolonyadii ciidankii abuu sufyaan hogaaminayay jiidday mardhow marahayaan amin duhura nabigu wuxuu yidhi intuu dhawaaqay buu i saxaabigu yidhi ninkii gaadiidkiisa uu diyaariya hashiisa ama faraskiisa uu joogo si dhaqsaha u soo baxo nabi allow bannaankaa kuro awrban maya hawl deg u baxaynaaye ninkii hadda diyaarha soo baxo saxaabo dhowraa baxdo garanaysa saddex boqol oo ansaari u badnayd dagaal noocaasu ah oo lagu talagalay ciidan kolonyo oo ganacsado alaab badan in dhab la soo siiyo dagaalba laguma talagelin marka anas ibnadar iyo jamaaca min asxaab fara badan baa maqnaa wuxuu uhi rasuul rasuulka ilaahi waqibtu waxaan ka maqnaa oonan ka qaybgelin can awali qitaalin dagaalkii u horreeyey qaatalta almushrikiin dagaalkii u horreeyey gaalo isku hesheen baa nabi allow ka maqnaa laxaw iyo xanuun buuna igu haya lain illaahu ashhadanii hadduu rabbi iga qaybgeliyo qitaala almushrikiina dagaal labadoo gaala lala dagaalamayo la yarayanna allaahu ilahay wuxuu arki doonaa maa asnac waxaan dhigo nabi allow anas waa dhaartay dagaal dambe ood gaalafooda isgeysaan haddaan goobjoog noqdo waxaan sameeyo ilaahay waa arki doonaa buuri falama kaana yowma uxudin maalinka uxud markuu la gaaro sanadkeed saddexaad ba isla sanadeed beder waa sanad kadib bila kadibba inkashafa almuslimuuna muslimiintii baa baqday oo xoogu cararay qaybta u horeysay marka taarikhdu waad haysaane xoogo waa faydmeen waa in muslimiinta ka ah. nabi maxamed iyo jamacaan dhaqaaqin baa jirta faqaala wuxuu yidhi anas ibnadar oo adeerkii anasa ah, allaahuma inii actadiru ilayk alla waxaan kaaga cudur daaranayaa mima sanaca haaulaa'i muslimiinta cara ee baqday waxay sameeyeen yacnii asxaabahu wuxuu u jeedaa muslimiinta wa abrow waxaan iska takooron iska duwahayaa ilayka xaggaada iskaga duwi mima sanaca haaulaai kuwan waxay sameeyeenoo gaalado yacni lmushrikiin mushrikiin buu ujeedaa oo nebi maxamed iyo muslimiinta bay la dagaalamayaan gaalnimadooda iyo xumaantay kuwan ah, ku jiraanna waa kaaga beri noqday nimankan falkay sameeyeenna waa ku cudurdaaranaya fiqigiisu baraa'iya wuxuu kala qaday ictidaar farqun bayn albaraati walictidaar fiqigu waa loo dhashaaye baashu xogxog ma aha baraa'adu gaaluu ka beri noqonaya walaalaha muslimiinta khaladkay sameeyeenna wuu ka cudurdaaranaya akhyaare waxaysan foofsanin baa usoo xaroodee hebelow raalli ahowe maanan ku talagelin ma filayna inay cararahayaan baqanayaan uma taqadama horu baxay fastaqbalahu waxaa ka hor yimid sacad ibnu mucaad oo sayidkii reer aws ah dhugaaskii dhannaa geesiga ah oo asagana raggii soo noqdee baqanayay ah ayaa ka hor yimid faqaala wuxuu uhi yaa sacd mucaad yaa sacd mucaad anas bin nadr baa odhanaya sacd mucaadow aljannata warabbi nadr jannadii baan waxaan ka helahayaa nadr rabbigii baan ku dhaartaye innii ajidu riixaha min duuni uxudin carafteedii iyo saxansaxadeedii baan waxaan ka helaya qowga uxud ah ku sii jeedo meel ka sokaysa iga soo carbaysa waa meeshii la dhigay barta carabta u keli barti la dhigay wey ku shiiday fa qaala sacid mucaad wuxuu yidhi fama staطactu ma awoodin yaa rasuul rasuulka ilaahayow maa sanaca wuxuu sameeyey inaan noqdoon raaco oon dabka la galo waan awoodi waayey bu waa saraaxo wey waa gobonnimo ad anuu kaartama la tiri baan wadee moog tahay ninku asagaa ishalligay baashu xeelad bay u baahanta <laughs> muslimiinta waxaa ma yaqaanaan runtay yaqaanaan fama istaaacu nabi allow ma awoodin maa sanaca wuxuu anas nadar sameeyey anigu ma awoodin qaala anas wuxuu ihi markaan adeerka raadinay fawajadnaa bihi waxaanu ku aragnay bidcan waamaaniina dhowr iyo sideean darbatan dhufasho bisayf sayf lagu dhuftay ah aw tacnatan biruuxin ama waran lagu tumaatiyey ah. aw ramyatin bisahmi ama leeb lala helay ah toddobaad sideean dhowr nabar baanu ku aragnay buui oo isu dhex yaal seef waran iyo fallaadh wajadnaahu waxaan hellay buui qad qutila isagoo la dilay wamaala bilmushrikuun mushrikiintu intay ku carafurfureen ay suuro bedeleen faraha iyo sanka iyo bishimaha iyo carabkii ay gogooyeen dhagaha gureen waa niman waalane mayd maxaa lagaga xadgudbahayaa fma carafahu axadu aadama ma garanin buu i axad gartaa la waayey saxaabiga anas nadara ilaa ukhtuhu bibanaanihi walaashii waxay ku garatay faryaradiisii iyo faraha lugeed arahaasay garatay keliya waa qaali hadda kor baan idiin sheegay adduunka ruuxa kuugu jecel waa walaasha adduunka ruuxa kuugu jecelan waalidka ahayn waa walaasha saa ma ogtiye walaashu waa qaali cabdallahaye bilcaantaada ma aha walaaشhaa weeye ukhto shaqiiqa ah adugu show <laughs> la aabbaa ku dhintay miya sideedaba walaal ama aabbaha kula wadaagto ama hooyaha kula wadaagto ama laxmea noqotee walaasha waa qaali taarikhda dib akhriya jinkis khan markuu qabtay gabadhii walaalkeed badbaadisay wiilkeedii iyo ninkeediina tirhala jiro soo mahaysa taarikhda jingisaan baa intuu qolyihii mawara nahri baabi'iyey buu maalin wuxuu soo qabtay soo qabtay nin iyo wiiluu dhalay iyo seedigiibuu isu keenay islaam baa timid marka dacwoonaysa ergaa ah, boqorow waxay tihi saddexdaan midna waa ninkay midna waa wiilkii midna waa walaalkay ii wuxuu i mid ka doora hal mid ka doora inta kale waa dilhayaa wax sidayn ma jirtee saddexdaan ku soo firin indhaha taagahaya mid kala bax maba in la leexaninba walaalkeed bay la baxday markii walaalkaad la dhaqaaqday wuxuu yidhi markuu u weydiyo ninkaad waa kay tidhi aw walaalkaana waaka wiilkaad aawa waa kan yarka ah. mid ka dooruu yidhi walaalkeed bay gacanta qabsatay gaal baa aadana caqli badan baa uu laya maxaad walaalkaa ku dooratay waxay tii nin waa la helaa wiilla waa la dhalaabay jir laakiin walaal yaa ii dhali nin waa la marka xooguu iska fidhoon iska goroobeeyo meelahaasaa mid ka raadsanaya wiilla hadduu ilaahay siiyo waa la dhali laakiin walaal waxay tihi maya duqoyda dhammaade walaal dambe ma jiro walaalkay baa ii muhiimsan wuxuu idhi saddexda waa kuu sida oran la tag gabarhgobaa tahaye akhyaar wuxuu ihi saddexdaba kaxayso wuu cafiyey walaal wax loo dhiga ma jirto warka mahad ka baxa famaa carafuu ma garanin axadun aadami ilaa ukhtu walaashii mooyeen oo ku garatay bibanaanihi farihiisii bay ku garatay farihii wixii ka noolaa faryarada ama kuwa lugood ama kuwa gacmaha bay ku garatay qaala anas wuxuu kunaa naraa waxaanu eh, u arkaynay aw nadunnu amaan filaynay ana hadi aaya aayadantada naslad inay kusoo degtay fiihi fii anas bn nadar wa fii ashbaahiya saxaabadii la midka ahaa aayaddu maxay ahayd aayaddii suuratu min almuminiin muminiinta ilahay rumay waxaa ka mida rijaalun rag baa ka mida sadaquu sheegay rumeeye ka dhabeeyey maa caahadullah calayh fii maa caahadullah calayh xarf jaar baa meelaha iska go-an فيma caahad الlah alي waxay ilaahay kula ballameen bay ka dhabeeyeen ballantay bay oofiyeen ragga ilaahay la ballamay tafasiir sheegaan axaadiis qaarkood lagu sheego siyarka waa cuثmaan بn cafaan muscab bn cumayr saxaabadaas طalxa ibn cubaydillaah saciid ibnu zayd dadkaas weeye iyo dad lamid ah fa minhum ah ballanka u qaadee ka dhabeeyey man duul oofiyey naxbahu nadarkiisa sharadkiisa nabiga asalkiisu waa nadarka yaa naxbiga la yidhaahdaa nin nadarkiisa oofiyey oo shadigii ka soo baxay baa ka mid ah wa minhum man yantadir dad kuwa kornayo weli aan dhimanin laakiin ballankii ilaalinhayaa jiroon shiidin wamaa badaluu tabdiilan yani muminiin saasaa lagu yaqaana waxay ballankay rabbi la gaa inay fuuliyaan munaafiqiinna walaqad kaanuu caahadu llaha min qablu la yuwaluuna aladbaar wa kaana cabdullahi mas-uula ila akhiriha muttafaqun caleyh waqad sabaqa wuxuu ku soo hormaray xadiidku fii baabi lmujaahid oo ku soo hormaray وعن سمرة بن جند رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين baan arkay xalay waxaan arkay laba nin waa jibriil iyo mikaa'iil waynu inoo iman doonaa xadiidku in sha allahu tacaala kun شhan boqol afartan iyo lix buu ku iman doona isagoo dheer rajulayni leyla fi lmanaam nabigu wuu riyooday rajulayni baan arka atayaani ii yimidoo fasacidaa bi waxay ila koreen ashajara geed bay ila koreen weyn faadhalanii waxay i geliyeen daaran daar bay i geliyeen hiya ayadu axsanu wanaag badan wa afdalu ka qiimo badan min kulli daar lam ara aanan arag qau weligay axsana minha wax ka quruxsan qaala waxay yidhahdeen labadii malag waxay yidhaahdeen jibriil iyo mikaa'iil weeye ama haadihi daar daarta ma arkaysa wax lamida aad weyday oo jannada wax lamida uusan ku oolin fa daaru shuhadaa'i shuhadada daartoodii weeye rawahu lbukhaari baa xadiidka wariya wahuwa bacdun waana gabaloo min xadiiin طawiilin xadiid dheer ka mida fiihi xadiidka uu ku yimid waxaa ku yimid anwaacu min alcilmi intaasoo xugum iyo faa'iida fiqiga ku timid sayati wuxuu ku iman doonaa in sha allahu tacaala fii baabi taxriimi اlkadibi in sha allahu tacaala hadda ka fiira isagoo dheeroo laba safxa la eg وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم الربيع aan xadiidka ku khatina in sha allah أna أم الرubayc gabadhan magaceeda waa la khaldaa bukhaari baa ku wahmiyey ansaabta qaarkoodna imaamku iyo asmaada waa ku wahmiyi jiray gabadha magaceedu rubayic baa la yidhahdaa iyada asalkeedaba rubayic bintu nadar baa la yidhaahdaa waa anas eedadii anas eedadii weye anas ibn maalik eedadii runa weye iyo bara ibnu maalik la waalay ahaayeen xagga aabay waala ka ahaayeen bara ibnu maalik iyo anas ibn maalik eedadood runa weye ayaduna waa rubayic binti nadar ibnu maalik afan waa asaax weye rubayc bintu nadar baa la yidhahdaa maalik baa ibnu nadar ah maalik baa ibnu nadar ah oo baraayi anas dhalay gabadha magacooda waa sidaa anna umar rubayic bint ilbaraa ma ahe waa cammat lbaraa meeshaa iska ogaada baraa eeday u tahay anna umar rubayic bint ilbaraa ay cammat ilbaraa wahya ayaduna ummu xaariata bni suraaqata wey saxaabi yaroo xaaria ibnu suraaqa loodhan jiray bay hooye u ahayd gabadhu aatati nabiga u timid faqaala waxay tihi yaa rasuul rasuulka ilaahayow alaa tuxadiunii maaad iiga sheekaysid can xaariata ay can masiiri xaaria xaaria meeshuu ku dembeeyey maad ii sheegti wa kaana xaaria wuxuu ahaa qutila mid la dilay yowma badrin baa la dilay asaabahu waxaa haalilay sahmun harbun liib duuflaal ah isagoo dagaalkii baan ku jirno meel iska taagan yaa liib duuflaaloo meel fog laga soo ganayba halka dhuuntaa kaga dhac wakaasu dhintay wiil yarna waa ulaam nin dhallinyarana waa ahaa aad u yar waxay tihi gabadhii wiilkayga xaaria ahaa maad nabi alla warkiisa ii sheegtay meeshuu ku dambeeyey fain kaana fi ljanna jannada hadduu ku jiro sabartu waan sabrahayaa wa fii riwaaya lam abki calayhi bay tii janna ku jiro ku ooyi maayo ma barooranhayo waa sabrahaya wain kaana hayra dalik hadduusan janna ku jirinoo hawl kale ay jirto ijtahadtu calayhi fi lbukaa oohin baan oogu dadaalhayaabay tii si u barooran nin hooye ka tegey baan ka dhigi mar hadduusan janno haysanin hadduu janno helayna waan dhibkayga waan ceshanayaabay jiri faqaala suban wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam yaa umma xaaria xaarida hooyadeeday hooyadiiyay cafwan inahaa qise e jinaanun kaiira fi ljanna waa jannooyin wuxuu helay hal janna ma ah wiilkaadii janna ma gelinay jannooyin buu galay wa ina bnaka wiilkaadiina waynabnaki cafwan asaaba wuxuu helay alfirdows alaclى alfirdows jannada meesha u saraysuu tegey rawahu اlbukhaari bukhaari baa xadidka wariyey riwaaya xadidka uu leeyahay faida sa'altum اllaha fasaluuhu alfirdows haddaad ilahay wax weydiisanaysaan jannaة اlfirdows weydiista saxaabigu qisadiisu waxaa weeye qodobka koowaad oohinta ay gabadhu ka hadashay waa intaan oohinta la xarimin ogaada waa yowmu badrin yowma badrino sanadka labaad ahayd weeye in meydka loo ooyo iyaan loo ooyinbu wa iska bannaanay dad barooran iyo haween soo karaysani iyo haddaad reeqalaafa keeni layaa aad isgu ooyo wax soo karaystee reer aday kuu taalle waagaa culays ma dib baa ilaahay iyo rasuulkiisu laga xarimay hawsha ayada marka saasay gabadha oga had nabiguna oga aamusahayaa ooyintu markaa way bannaanayd taa masalo masalo wiilkan wiil yar buu ahaa beder markii uu maqlay saxaabaha baxay oo meel bay fadhiisteen oo gaalo kala soo duushay wuxuu hi aad soo fiirisid kaana xaaria bnu suraaqa nadaaran walam yaji liqitaalin waa xadiidka laftigiisa wey inuu wax soo firfiriyo soo indhaindheeyo ayuu u tegey meesha dagaallo ooma tegin hubna ma wadanin isagoo ciidankii korkiisa iska taagan wax fiirinaya umbaa dadka o dhan soo dhaafay bartaa kaga habsaday qalaf waa dhintay gabadhu saasay u shikiday oo tiri wiilkaadii dagaalle ooma tegin ma jahaadin banaan cidla isagoo joogaa leeb ku dhaca muu janna la'aan yahay tiri oon shahiid kaa noqonin tii bay nabiga u weydiisay nabi allow wiilkaydu hadduu shahiid yahayna falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi buuy hadduusan shahiidin soo maaha oo meel xun uu aaday oohin baan oogu deeqahayaa riwaaya xadiidku weli waxayga tidhi wain takun اlukhra hadduusan janna ku jirin taraa maa asnacu bay nabi allo waxaan dhigo waad arki doontaa soo banaysaa ku leedahay wailaa sawfa tara maa asnac wa fii riwaaya fasayara allaahu maa asnac anas baa wuxuu yidhi eeddaday ilmo wiilkaasi ka lahayd gabadha xanuunka haya fahma maamada hooyada xanuunka haya wiilkaasay caruur ka lahayd wiil kalena maysan lahayn wiilkii si aan la hubinba ayada agteeda kaga dhintay oo dagaallo kuma shahiidin adduunkuna uma joogo dareenkaasay qaatay nabiga saa ugu timid ama ruux shahiiday saxaabadu rag iyo dumarba maysan odhan jireen hebel xaggee jira warkoodu shahiid filjanna iska dhihi jireen hebel ma shihiidaa janno ninkaan dagaal kama qaybgelin dagaal ooma tegin wiil asagay ka lahayd wabitaali leeb duuflala meecdaa ku helay way ka shakadeen masiirkiisi saa darteed bay culamada xadiidkan waxay ka qaateen xadiid fara badan ruuxa muslimka ah ama jihaad ha ku jiro ama dagaal ha ku jiro gaal ka xaq daranba hadduu dilo waa shahiid meeshuu doon ha lagu dilo gaalkaa xaqdaranba hadduu ku dilo oo ku dulmihayo daalim ah furaashkadaba ha kugu dilee xaramkaba ha kugu dilee meelahanba ha kugu ceejiyo muxuahaa alwaaxi imtixaankaa ee booca laisku goynhayo muxuaha m ya geeta laydhaa <laughs> marba gaal daalim oo kaa xaqdan hadduu ku dilo shahiid baa tahay xadiidkan iyo xadiid laga qaatay wallahu subxaana wa tacala aclam jazaak allah khayr